الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الشيخ أبو الفتح ابن جني رحمه الله ومتى حصلت الكلمة خماسية كلمة مركي خماس النقطة وثالثها نون xarafka saddexaadna uu nuun yahay nuuntaasoo saakinatun oo reeban xukima waa in la xukmiyo biziyaadatihaa ziyaadadeeda galabatu ziyaada daliil ah waa kan marka wuxuu leeyahay kelimad khumaasi ah oo xarafka dhexda ku jira khumaasi hadday tahay haddii shan xaraf ay ka kooban tahay nuuntiibaa marka waxay noqotay xarafka saddexaad labana xaggay ka jirtaa horay labana gadaal bay ka jirtaa dhexday nuuntii ku jirtaa saakinana waa inay tahay waa in ziyaadadeeda la xukmiyo laakiin nuuntaas waa inay saakina haddi ahaato la soco mafhuum aho kelimadu khumaasi ha ahaato xarafka saddexaad nuun saakina ha ahaato xukima biziyaadatiha biqalabati ziyaadati carafta alishtiqaaqa ow lam tacrifu ama ishtiqaaqo ama aqoonin qalabatu ziyaada nuuntu meeshaas qaalib bay ku tahay ziyaadadeeda xukima biziyaadatihaa naxwu jaxanfal soo ma aragtid jaxanfal waa in ziyaadadeeda la xukumiyo wasankeedu markaa muxuu noqonaa facan lal kelimada asalkeeda marka waa rubaaci nuuntan waa zaa'id jaxanfal waxay dhaheen alghaliidu shafatayni waa ninka faruuryaha ad adag baa jaxanfal la dhahaa wa sharambas iyo sharambas oo kale waaye nuunta waa zaa'id ilaan dhexda ay ku jirtaa waana saakina wasanka marka wuxuu noqday facallal sida kii hore oo kale sharambas waxay dhaheen alqabiixu shadiid waa ninka xunoo xumaantiisu ay daran tahay wa qadanfar iyo qadanfar waa ismun min asmaa'i اlasad qadanfar jaxanfal caqanqal waxaasoo dhan waa isleeyihiin fain kaanat innuunu nuuntu hadday tahay kayra haaliatin haalisa haddaysan ahayn wahiya maca daalika iyadoo sidaas ay tahana muqaabilatun ay qaabila libacdi اlusuuli yacni fi lkelimati اlkhumaasiyati xukima waa in la xukmiyo bikownihaa aslan inay asal tahay saakinatan kaanat saakina oo mutaxarik ah ahaatee hadda waxaan soo sheegnay maxay haddii nuuntu ay ku jirto kelimad khumaasi ah dhexdana ay ku jirto saakinana ay tahay waa in ziyaadadeeda la xukmiyo biqalabati ziyaada ama ishtiqaaq ha la ama hee yaan la ogaanin laakiin kelimad khumaasi khumaasiyahay ku jirtaa haalihana ma aha ama haaniyay noqotay ama raabicay noqotay wuxuu leeyahay markaas waa in la fiiriyo cadamu nadiir waa in la fiiriyo kelimadaas khumaasiga ah owsaantii isimka khumaasiga ahay oo mujaradka ahy hadday waafaqdo nuunta waa in la xukmiyo mas'aladeeda ilaa ishtiqaaq inuu tusinaya zaa'idkaa maahane haddii ay owsaantii khumaasiga oo mujaradka ahay ay khilaaftana waa in la xukmiyo ziyaadadeeda waxaana lagu xukminaa daliilka la yihahdaa maxay cadamu waa in lagu xukmiyo mafhuum maaho fain kaanat innuunu hadday tahay kayra haaliatin wahiya maca dalika muqaabilatun ay qaabila libacdi lusuul usuusha qaarkeed yacni fi lkelimati alkhumaasiyati ku jira kelimada khumaasiga ah xukima bikownihaa aslan nuunta inay asal tahay oona la xukmiyo laakiin waa inay owsaantii isimka oo khumaasigo afar tahay mid ka mida waa inay waafaqdo saakinatan kaana ama oo mutaxarika xataa yadulla daliilu ilaa dilaal daliil uu tusiyo calaa ziyaadatiha ziyaadadeeda daliilkaas muxuu ka wadaa ishtiqaaq ishtiqaaq inuu tusiyo maahane waa in asaaladeeda la xukmiyo fasaakinatu saakinada naxwu nuuni khinzaqrun nuunta khinzaqrun ku jirto oo kale waaye khinzaqrun alqasiiru damiin bay dhaheen midka gaaban oo foosha xun baa waxaa la yidhaahdaa khinzaqrun maxaa uu qoraa soo maaha khaa ah, saxa ah, ama kaxaada qaad waaye kha in laga dhigo waaye khinzaqrun waa in saas la dhaho kelimadan soo maaha khumaasi soo maaha nuuntii xaggay ka gashay taaniyoy noqotay xarafka labaadee noqotay waana saakina soo ma aha kelimadan markaa awsaantii khumaasiga oo asmaadu ay lahayd oo mujaradka ahayd wax ka wax ka mida mawaafaqe haddii asal aan ka dhigno asal ka dhig khinzaqrun deetana wasan saar maxay noqonee ficlallun ma ku jirtay oo hawsaantii mujaradka oo kumaasiga ma ku jirtay ma ku jirtay nuunta waa in la xukmiyo asaaladeeda marka ficlallun wuxuu ku imaan jiray maxaa ka mid ahaa jirdaxlun soo ma ahayn waa waafaqday soo maaha asaaladeeda marka waa in la xukmiyo lamana haayo ishtiqaaqa de ishtiqaaq haddaan layihin marka khinzaqru nuunteeda waa hee asal wa xantar iyo xantar oo kale xintarna waa lahaa xantarna waa lahaa xantar haddii xa'da la fadxiyo addayiq baa la dhahaa waa meel meeshii cidhiiri meeshii cidhiiriga baa la dhahaa wixii cidhiiri ah haddii la kasriyana alqasiir oo xinter la yidhaahdo waa qasiirka laakiin halkan su-aalaa taalla xantar ma khumaasiya ama xintar ama xantar dhems waa rubaaci waa rubaaci saa daraaddeed meeshaan hee munaasib kuma aha laakiin haddaan u laabano qaacidadii hore aan usoo qaadanay haddaan u laabano nuuntan ma ziyaadadeeda xukmin lahayd mase asaaladeeda asaaladeeda sababta asaaladeeda loo xukminaa ah maxay tahay xantar haddii la dhaho waxay waafaqsan tahay facla jacfar xintar haddii la dhahana waxay waafaqsan tahay dirham asaaladeeda marka waa in la xukmiyo wاlmutacarikatu mutacarikadii naxو nuuni janacdal janacdal nuunteedoo kale waaye janacdal waxay yidhaahdeen albaciiru alqawiyu dakmu waaye awrka xoogga badan oo weynanka badan baa waxaa la yidhahda janacdal nuuntii kelimad khumaasiyay ku jirtaa soo ma aha taalifka saakinana maanta ma aha waa haaniya mutaxarika soo ma aha haddii asal aan ka dhigno janacdal wasankeedu muxuu noqonaa facallal owsaantii oo asmaa'da khumaasiga ahayd oo mujaradka ahayd facallal ma ku jirtay waa ku jirtay ayaa ka mid ahay safarjal oo kale waa in la xukmiyo markaas asaaladeeda janacdal nuunteeda marka waa asal wاlmutaxarikatu naxu nuuni janacdal waay faamaa maa dallat idilaalatu wixii dilaaladu ay tusday calaa ziyaadatiha ziyaadadeeda wahiya mutaxarikatun ayadoo mutaxarika ah hayru saakinatin oo saakina aan ahayn ilaan wuxuuna soo yidhi sow aha fain kaanat الnuunu gayra haaliثaةi wahiya maca dalika muqaabilaة libacdi اlusuuli xukima bikowniha aslan meeshaas maxaa laga fahmaa haddii usuusha aysan waafaqsanayn hee in la xukmiyo waxaana lagu xukminaa maxay cadamu nadiir haddii usuusha ay waafaqsan tahana waa in la xukmiyo asaaladeeda ilaa inuu hee waqtishimaansusas ma ahayn cadamu nadiirkii marka waa kanaa kii uu suusha ka baxay waa kanaa faamaa maa dallat idilaalatu calaa ziyaadatiha wahiya mutaxarikatun kayru saakinatin fanaxwu nuuni kanahbul kanahbul nuunteeda oo kale waaye kanahbul waxay dhaheen waa shajaratun cadiima waa geed weyn baa kanahbul lahaa marka waa isim waaye kanahbul nuuntasoo haaniya ma noqonin kelimadu waa khumaasi haddii aan asaaladeeda aan xukminno wasankeedu muxuu noqonaa facallul awsaantii khumaasiga oo mujaradkeed ma noogu jirtay ma noogu jirin idan cadamunadiir baa meeshaa ka imaanaya marka asaaladeeda la xukmiya cadamunadiirku sideedaba yimaadaa cadamunadiir markuu yimaadana nuunta waa in la xukmiyo maxay ziyaadadeeda waa in la xukmiyo mafhuum aho cadamunadiirka marka leeyahay wax lamida lama hayaan laga wadaa wax lamida lama haayo fi اlasmaaءi اlmujarada miya mase fi اlasmaaءi اlmasiida laga wada cadamunadiirka fi asmaa mujarad marka cadamunadiir haddaa maqsho waa mujaradka wax lamida lama haya lakin masiidka isaga nadiir uma baana sababtoo ah wax lasoo koobi karaa dama aha marka daliilkaas wuxuu khuseeyaa wixii mujarad ama rubaaci ahaadeen ama khumaasi ahaadeen nuuni janacdal oo kale waaye fa maa dallat اdilaalatu wuxuu yidhaahday wahiya mutaxarikaة غayru saakinati fanaxو nuuni kanahbul kanahbul oo kale waaye لأnnahu laysa fi اlusuuli miثlu safarjul bidami اljiim usuusha safarjul oo kale kuma jiruu yidhi ama saakinatu midda reeban fanaxو nuuni qinfakrun oo kale waaye midda reeban oo khumaasiga ku jirta waa qinfakrun nuunteeda haddii aan nuuntaas asal ka dhigno qinfakrun wasankeedu muxuu noqonaa ficlallun awsaantii khumaasiga ma noogu jirtay mase nooguma jirin oo noogu jirtay oo waxay la mid noqonayaa maxay qirtacbun iyo jirdaxlun saasay la mid noqonee laakiin usuusha ha waafaqsanaatee fanuunu nuuntu zaa'idatu waa zaa'id liqowlihi maxaa yeele ayagaa waxay dhahen carabtii imra'atun haweeney qufaakhiriyatun bay carabtii dhaheen macnaheeda daliil ishtiqaaq aha lahaayaa waaye waa meeshii uu ku lahaa xukima bikownihaa aslan saakinatan kaanad oo mutaxarika ah, xataa yadulla daliilu calaa ziyaadatihaa ishtiqaaqa maanta lahaayaa qinfakrun bay dhaheen alqinfakru huwa alfaa'iq waa axadka nudaradiisa ka sarreeya baa waxaa la yidhahdaa qinfakrun marka waa sifo waaye carabtaa waxay dhaheen imra'atun haweeney qufaakhiriyatun ay xasanatulkhulqi xasanatulkhalqi dheh oo abuuritaankeedu uu qurxan yahay yacni waa haweeney oo qurxan oo xasanah jamiilah faa'iqah qufaakhiriyatun marka ma ku jirtaa nuun maa ku jirtaa kuma jirta soo ma aha suquuطu nuuni fii khufaakhiriya wuxuu ku tusinaa qinfakru nuunta ku jirtaa inay e eh, inay zaa'idta istiqaaqa marka sidaas ah wa mihaalu qinfakrun wuxuu noqonayaa fincallun buu noqonayaa kamaa anna mihaalaka nahbulnahbul wasankiisa fanaclul sida uu u noqonaa wa ama taau taadii miyaa faziidataadii waa la ziyaaday fii jamci taaniifi baa lagu ziyaadiyey naxwu dar darbaatun oo kale wa jawzaatun oo kale wa jafanaatun oo kale fii jamci taaniif waa jamcu lmuanaf saalimkii alif iyo ta dheeraad waa inay meesha dambe ku jiraan soo ma ahayn aliftana waa dheeraad taaduna waa dheeraad yaa tusiya laakiin ziyaadadeeda ishtiqaaqa hadda tusinaya mufhuum ma aho naxwu darbaatun wa jawzaatun oo kale waaye wajafanaatun waaye jafanaat caynteeda marka way kor dhigan tahay ayada waa xeerayaalo waa jamcu jafnatin jafna marka la jamciyo baa jafanaat la dhahaa jawzaatna waxay dhaheen waa nawcun min alcinabi nooc cinabka ka mid ah waxaa la dhahaa jawza jafanaat xasaan ibnu haabit markii uu uu gabyaayey carabta waxaa jiri jiray sanadkiiba marbaa waxaa la isugu imaan jiray aswaaqulcarab suuqyadaas marka la isugu yimaado waxyaabaha lasoo bandhigi jiray waxaa ka mid ahaa gabayada wixii gabyaa ah meeshaas imaanayaan ninka marka ugu sarreeya gabayga baa waxaa loo dhisaa teendho oo cas baa meel looga dhisaa meeshaasuu gelaa cid walboo marka gabyaa ah waa inay u timaado gabaygeeda waa inay u bandhigtaa asaga qofkii markaysi wax ka yihiin waa inuu sheego wuxuu leeyahy meeshaasaa si kaa ah qofkii saxan oo toosanna wuxuu leeyay waa fiicanta adiga gabayga aad ku siiso uu leeyahay raggii marka loo dhisay teendhadaas waxaa ka mid aha ninkii naabiqa la dhihi jiray annaabiqa aldubyaani shaacirkii macruufka ah oo nucmaan ibnu mundir ee saaxiibka ay ahaa jireen waagii dambana ay dirireen isagoo marka tendadaas u dhisan tahay raggii marka usoo bannay gabaygooda waxaa ka mid ah haweenaydii khansaa la dhihi jiray ayada marka u ammaanay uu fadilay xasaan ibnu haabit baa ka mid ahaa marka gabay buu tiri gabaygii marka waxaa ku jirtay bayt uu leeyahay lana aljafanaatu اlquru yalmacna biduxaa wa asyaafunaa taqturu min najdatin dama marka wuu duray waxbuu ka sheegay wuxuu yidhi lana aljafanaatu annaga waxaan leenahay xeerayaal alquru oo cadcad yalmacna biduxaa markii waqtiga barqada ah la joogo wuxur waa iftiimaan sidii marti loogu sooraayey oo subag iyo loogu shubaayey iyo tariid ay dhalaalayaan uu yidhi qoraxda hadday qabato wa asyaafunaa taqturu wuxuu yihi seefaheennuna waxaa ka dhibdhibcaaya buu yidhaha min najdatin geesinimo darteed daman dhiig baa ka dhibcaa markuu wuxuu yidhi horta markaa leeda lana aljafanaatu jafanaat waa jamcu lmuanatu saalime jamcu lmuanat saalimna markii la yidhaahdo ma jamcu qila mise waa jamcu kasro jamcu qilaha lagu tiriyaa marka wuxuu yidhi qalalta jafanaat jafanaadka waa yareeday buu yidhaahday saddex jafno maxay kugu tiri afar jafno jifaan inaa isticmaashaha la rabay wa jifaanin kaljawaabi oo kale inay saasaa la rabay ylmacna bduxaa marka aa leedahay lana jafanaat lqur ylmacna bduxaa marka aa leedahay wuxuu yidhi lumcada waxaa loo isticmaalaa bar yaraa loo isticmaalaa buu yidhahday marka meel yar wuxuu yidhahday xeeradu ka iftiimi maxay ku jirtay xeero wada iftiimiha la rabaa ina wada iftiimtaa la rabaa wa asyaafuna marka aa leedahay asyaaf waa jamcu qilo buu yidhaahday ilan jamcu qilo afursan soomaan jamcu tagsiirka afcilaةu afculu uma ficla umata afcaalu jumuucu qila asyaaf meeshaa ka isticmaasho wuxuu yihi wasuyuufuna inaan dhahdaa rabay jamcu kafr a isticmaasho meesha aa leedahay o asyaafunaa taqduru aa leedahay way dhibdhibce seef wuxuu yihi dhiigka dhibcayaa raba inu inuu ka horaa rabaa buu yidhahda tasiilu inaan dhahdaa rabo sidaa biyaha uga shubmo geesinimada wuxu taasaa kusii qatarsan xasaan ibnu saabit marka waa ku caraaday waa ku xanaaqay wuxuu yidhi ana ashcaru minka adiga waa kaa qatarsan uu yidhi anaa kaa kabay badan marka jafanaadka meeshaasuu ku jiray wajafanaatin watuzaadu waa la ziyaadiyaa lilmudaaracati mudaaracana waa loo ziyaadiyaa naxu tafcalu anta adiga waa samayne munti marka waa ka soo baxnay adala socotaadiyaan ku jirnaa watuzaadu lilmudaaracati naxu tafcalu anta adiga waa samaynee taadaas inay zaa'id tahay istiqaaqa tusinaya ow hiya ama tafcalu hiya iyadu way samayneen watuzaadu fiihi tafacala tafacala waa lagu ziyaadiyaa sida taqabala oo kale watafaacala sida tafaacala tashaaraka iyo tadaaraba iyo taqaatala iyo wixii lamida waa zaa'id aliftun waa zaa'id aydana tafacala caynteeda mukararada ahna mid baa zaa'id ah wa tafawcala tafawcala sida tajawraba oo kale ayada ta'deedu waa zaa'id waxaa kaloo zaa'ida maxay wawdana waa zaa'id tajawraba wawdaas waa zaa'id liannahu min aljawrab baa laga keenoo ishtiqaaqa ku tusinaya ishtiqaaqa keliya maani qalabatu ziyaadana waa ku tusinaya soo maaha haddii wawdu ay raacdo halaaثata usuulin fasaacidan xukima biziyaadatiha soo ma ahayn istiqaaquna wuu kutusina qalabatu ziyaadadana way kutusine waawda marka tafawcala ku jira sida tajawraba waa midii loo ziyaadiyey lililxaaqi bidaxraja ilxaaq baa loo ziyaday daxrajo in laga dabageeyo marka tafawcala waxay mulxaq u tahay tadaxraja bay mulxaq u tahay mafhuum aho jawrabana waxay mulxaq u tahay hee daxraja tajawrabana waxay mulxaq u tahay hee tadaxraja wa tafaycala sida tafaycala tafaycala maxaa ka mida tashayطana oo kale sida tashayطana tashayطana ta'deedu waa zaa'id ya-deeduna waa zaa'id labaduba waa zaa'id ishtiqaaqa ku tusinaa tashayطana macnaheedu waxay tahay tashabaha bishayطaani shaydaan buu iska dhigdhigay waaye sidii shaydaanku u dhaqmay marka shayطaan waa faycal min shaطana baa laga keenay shuطuun macnaheedu waa albucdu fogaanshaha waaye shaطana bimacnaa bacda waa fogaade waaye oo shaydaanku muxuu ku fogaaday wuxuu ku fogaaday luminta dadku ku fogaaday ama ma ahee wuu fogaaday oo naxariista ilaahay uu ka fogaaday adugu midkaa doonta dhe laakiin shaydaan waa nin baciid ah waa nin fog waaye haddii marka sidaas la yidhaahdo shayطaan alifta iyo nuunta u dambeyda labadoodu zaa'id miya baabu qadbaan ma geli karaa ma geli karo sababtu maxay tahay ee nuunta asal ah mafhuumo ilaan shayطaanaa laga keenaan dhahnay nuunta markaas asal ah dadkii qaarna waxay dhaheen maya shayطaan waxay dhaheen min shata baa laga keenay saas daraaddeed waxay leeyihiin labadii ta mid ka mid aha ya loo rogay markaasaa waxaa la yidhi shayطaan saasaa la yidhi aliftii nuunta u dambayda markaas waxay leeyihiin waa zaa'id ay leeyihiin haddii sidaas la yidhahdo markaas wuxuu noqonaa غayru muنصarifin غayru muنصarif buu noqonaa waa haddii saas la yidhaahdo aliftii nuunta u dambayda ziyaadadeeda haddii la xukmiyo muxuu noqonaa غayru muنصarif buu noqonaa wfي jamiici maa tasarafa min dalika wixii ka tasarufay dhammaantiis o dhan naxwu tafaacul tafaacul oo masder u ah tafaacala tafaacala tafaaculan tadaaraba tadaaruban tashaaraka tashaarukan taadu zaa'id ay ku tahay wtafaycul tafayculna waxay masder u tahay tafaycala tashayطana tashayطunan saasaa dhehe waxaa kale oo la mid ah tafacalana masderkeedana waa la mid tafacala tafaculan ayadana taada zaa'id ay ku tahay tafawcala masdarkeedana tafawcalan soo ku imaan maayo tajawraba tajawraban ayadana tada zaa'ida ku ta waxaasoo dhan waa la mid wa tuzaadu litaaniifi taadi taaniif dartiis baa loo ziyaadiyaa naxwu xamza wa alxa inay taanuus tusido naxwu xamzata wa alxa sida xamza iyo alxa wasankoodu waa facla ilaa annakaasi ahaatay idaa waqafta calayha kelimaadka sadaa ku istaagee abdalta minha alhaa minhaa min ataai tadii alhaa haa ku bedele markaa ku istaaga tada hadee haa u bedele waqfiga waa macruuf faqultu waxaa leedahay طalxa xamza saasaa dhehe watuzaadu taadii waa la ziyaadiyaa fi iftacala iftacala waa lagu ziyaadiyaa sida iqtaraba oo kale watuzaadu waa la ziyaadiyaa taadii fi iftacala lagu ziyaadiya naxwu iqtaaca waاstaraxa ta'dana waa zaa'id hamzaduna ayaduna waa zaa'id wasanka marka inuu iftacalo yahay waa kaas ah liannahu min alqaطci baa laga keenay min aljarxi baa laga keenay iqtadaca wuu goose waاstaraxa wuu kasbaday waaye am xasiba aladiina اjtaraxuu السيئات soo ma ahayn أم xasiba الذiina اجتaraxuu السayiئaaتi an najcalahum kaالadiina aamanuu وcamiluu الصاalixaati sawاءa maxyaahum وmamaatuhum saءa maa yaxkumuun wafi istafcala istafcalana waa lagu ziyaadiyaa ta'dii siinta hamsada naxu istakraja wastaqdama wuxuu ka dalbaday inuu soo galo wa fii ma dakarnaahu min hada wanaxwi waxa aan soo sheegnay kan iyo wixii la mida daliilun wuxuu daliil u yahay calaa ma اkhtasarnaa waxaan soo gaabinay watariknaa waan ka inaan kuu soo sheegay qiyaas kugu filan uu leeyahay mawaadicu ziyaadati laayi hada waa iska sahlanta ku darayn ayadana tusaadu laha hadii waa la ziyaadiyey libayaani اlxaraka xarakada caddaynteeda naxwu qowlika fi lwaqfi fiimah meeshaas muxuu leeyahay qiimah soo dhihi maayo fiimah baa laga rabaa meeshaas naxwu qowlika masalan waa adoo yidhaahdaa fiimah asalkeedu marka wuxuu ahaa fii maa saasuu ahaa fii oo xarfu jar ah iyo maadii oo istifhaamiyada ahayd maa istifhaamiye ah marka haddii xarfu jar uu ka hormaro alifteeda waa la jaraa soo ma ahayn alifteeda waa in la jaro marka waxaa leedahay fiima calaama lima bima camma saasaa dhehe alifteeda waa jare xarakada marka saaran miimtaas baa rabaa marka in la ilaaliyaha xagga dambe laga raaciyey walima wa calaama wa anta turiid waxaa ula jeedaa fiima walima wacalaama wuxuu yidhaahday وفي نحو naxwi qowlika irmih na waa lagu ziyaadiyaa irmi soo ma ahayn habaa lagu ziyaadiyey markii lagu istaagayo waxaa la yidhi irmih baa la yidhi hadaas hade waa zaa'id waqzuh ninkaas ku duul duul maayo waqzuh duul waaye hadaas waa haadii oo oo waqfiga waqzu duul waksha cabso waksha saasay ahayd waqzu warmi saasay ahayd asalkeedii ishtiqaaqa hadda kutusana inay zaa'id tahay waanta turiid waxaa ula jeedaa irmi waqzu waksha waqad ziidad shaadatan ayadoo shaada waa la ziyaadiyey fii ummahaatin baa lagu ziyaadiyey waxaa marka meeshaas ka muuqana inuu leeyahay ziyaadada hada loo ziyaadiyo lilwaqfi waa qiyaas inuu leeyahay yani waa qiyaas carabta amaha laga maqla mayaan laga maqlin laakiin haddee ziyaadadeeda waxaan o dhan waxaa tusinaya maxay ishtiqaaq uu tusinayaa waqad ziidad waa la ziyaadiyey shaadatan waa la ziyaadiyey fii ummahaat baa lagu ziyaadiyey walaslu asalku wuxuu ahaa ummaatun asalka saasuu ahaa ummaatun sow ma ogid asalkiisii mufradkiisu inuu ahaa ummun inuu ahaa umun markaa waa fuclun waa sida quflun oo kale waaye hamzadu waa faa kelimihii labada mi midna waa cayn midna waa laam marka waxay damceen jamcu ta'niif inay jamciyaan markaase waxay dhaheen ummaat alif iyo hee xagga dambe ku ziyaadiyeen wa yuxkaa marka haddii la yidhaahdo ummahaatun haddii la dhaho ummaatun markii la dhaho wasankeeda muxuu noqonayaa fuc laa tunso saas ma aha umaad markii loo fuculaat alifitadana dawaa zaaid ilen waa jamcu muana saalimi soo saas ma aha ummahaatun markii la dhaho wasankeedu muxuu noqonayaa fuc lahaatun haadu marka soo zaa'id ma aha ziyaadadeeda marka wuxuu leeya waa shaad waaye waxay yidhaahdeen ummaat waxaa loo isticmaalaa bay dhaheen wixii kayru caaqil ah ummahaatna waxaa loo isticmaalaa wixii caaqil ah saasay dhahan yani qayb qayb ka mid a luqawiinta saasaa laga soo wariyey wayuxkaa min gayri jihati siibawey siibawey jihadiisa jiha aan ahayn waxaa lasoo wariyey ana alkhaliila khaliil dahaba inuu ku tegey khaliil warkaan siibawey qof aan ahayn aan kasoo wariyayuu leeyahay ilaan khaliil inta badan waxaa wax kasoo wari jiray maxay siibaweyhi ardaygiisa ah laakiin maanta siibawey kama soo warin ilaa ana alkhaliila dahaba fii hirkowla hirkowla wuxuu ku tegey alhirkowla hiya alcadiimatu alfakidayni haweeneyda bow labada bowdo ay waaweyn yihiin waalcajus oo cajuskeedu uu weyn yahay barideeda wاlxasanatu اlmishyi qaabu socodkeedu qurxoon yahay baa waxaa la yidhaahdaa imra'atun hirkowla ma ism aa mase waa sifo waa sifo waaye imra'atun hirkowla ay xasanatu اlmishyi mishyati ama xasanatu اlmashyi socodkeedu qurxoon yahay min alharkalati baa laga keenay alharkala haddii laga keenay marka hirkowla waawdeedu hee ina zaa'idtay sooma muuqato haddii la yidhaahdo har kale baa laga keenay haada markaa wuxuu yidhi suk wayuxkaa min gayri jihati siibawayhi ana alkhaliila dahaba wuxuu ku tegey fiihi rkowlow wuxuu ku tegey ilaa ziyaadati laayahaad inay zaa-id tahay shug markaa ah. haddii sidaas la yidhaahdo marka kelimada waxay noqonaya kelima hulaasi ah ra'da iyo kaafta iyo laamta intaasaa usuul ah hirkowla marka wasankeedu waxay noqonaya waawduna waa zaa'id taada u dambeydana waa zaa'id hirkowla wasankeedu markaa waxay noqonaya hifcawla wa qaala wuxuu yidhi yahay hifcawlatun waa hifcawla wuu yidhi ay almar'atu alcadiimatu lawraak haweeneyda oo wuxuu yidhaahday bowdada weyn liannahaa tarkulu ishtiqaaqii marka waa kana liannahaa tarkulu fii mishyatihaa maxaa yeelay socodkeeda ayay wuxuu yidhaahday tarkulu waxaa farkiliga salaam waxaa loo isticmaali jiray haraatida oo waxaa la yidhaahdaa rag kale wuu haraatiyey saasaa lahaa laakiin tarkulu fii mishyatihi hadda wuxuu ka wadaa waa haweeney wuxuu ula jeedaa oo socodkeeda qurxina saasuu ka wadaa liannaha tarkulu fii mishyatihaa maxaa yeelay socodkeedii ku xaragoone saas dhe markaa liannaha tarkulu maxaa yeele waxay ku xaragoone fii mishyatihaa socodkeeda wasiidat aydan sidoo kale waa lagu ziyaadiyey fiihi jirac baa lagu ziyaadiyey wahiblac liannaha min aljarci ishtiqaaqi waayad waa kabashada hijrac waxaa la yidhaahdaa qofka dheer hijrac baa la dhahaa qofka oo wax cunida badanna hijrac waa la lahaa hiblac yacni qofka oo wax cabidda badana noola jeedaa hiblacna waxaa la yidhaahdaa ninka wax cunidda badan liannaha min aljarci maxaa yeele jarci baa laga keena oo kabashada ah iyo walbalci oo liqida ah labadaas meeloodaa laga keena marka hijrac iyo hiblac hif cal bay noqonaya markaas wahumaa hifcalun bay noqonayaan waqad ubdilat ilaaw istiqaaqa macnaha kusiyuu ka wadaa وبدلت الأواa la bedela min taai في الوqف naxو qاa'mة وaqاacida وfulana fayuqaal waxaa leeyahay qaa'mة وaqaacida وfulana saasaa lahaa haddii madhabka khaliil oo hirkowla la qabto hada waa zaa'id soo ma aha laakiin qolo karaa waxay leeyihiin min alhirkalati baa laga keenay haddii marka madhabkaas la qabto kelimadu waxay noqoneen rubaaciyat اlusuul bay noqoneen waxay noqonaya maxay rubaaciyat اlusuul bay noqone ha markaas asal bay noqone ra'duna asal bay noqone kaaftuna asal bay noqone laamtuna asal bay noqone markaas hirkowla wasankeedu wuxuu noqonayaa maxay lowla taasuu noqonayaa wallahu aclam markaas ka